can yamiin araxmaan buu tegi doonaa takbituhum alanbiyaau walmursaluun nimankaas waa gooni hawshooda labada nina kale waa jaahil wax xukumay ahlu naar ninka labaad xaqii buu gartay waana eexday waa leexiyey ahlu naar culamadu waxay leeyihiin haddii alqudaatu fi اlamwaali wاlxuquuq ay saa noqdeen waxaa ka daran alqudaatu fi caqaa'id الnaasi wa madaahibihim wa aqwaalihim wa diyaanaatihim nin waliba oo qadiyuusan ogeyn oo dad muslimiina xukumay oo iska yii hebel hebel ha takfiir ku xiblahay khawaarij hebel ahlu bidac waa fi الnaar in lam yaqdi bicilmin wacadlin fi الnaar wey hadduu bicilmin wacadlinna hadee waa badbaadahaya alimam ibnu taymiya aad u fahay maslada ayada ah wuuna keeni doonaa sheekhu xadiidkaas iyo xukumkiisaba insha allahu tacaala waxaa lamid a xadiidkan asaguna xubisa fi radqat اlkhabaal aad a laskaga ilaaliyo acraad الnaas diyaanaatuhum madaahibuhum caqaa'iduhum markaad xukumayso iska hubso waa la lahaa hawl ku socota ma aha hebel baa yidhi hawl ku dhacda ma aha haddii kale meesha carunka ahlunaarka laguga xabisahaya in reer galbeedku ay waxay noo meeriyaan oo idaacadahan diinta ka qaadana waa musiibo in bbcdu ayna daajiso waa musiibo labaad inay furantay f m iyo maxaa yad ii sheeg iyo hebelka star iyo universal iyo hebelka mxuu ahaa ma hebelka s t v e sheega de maxay ahayd maxaa tiri honar ma wa kala sheeg v o a miya almihim waxyaabahaas in hadda aan ka qaadana caqaa'idka ummadda iyo axkaamta iyo dadkii waa musiibe sheekh dhibkan haystaasay ka mid tahay saaka waxaa iga sheekeynhayay nin cabaas la yihado ree gaarisa ah oo ducaada ree gaarisa ah yaa wuxuu igu yidhi waa saaka qoyanayd wax kale maaha madraso weyn ba gaaris ku kule wadaad reer kenya wey wuxuu ihi nin wadaada wadaadaha reer gaarisa ah ba wadaadaha soomaaliya aad ugu kacsanaabo iyo nin caamaya oon qaraaban ah waa dhaweyd bay safreen lo bay doonteen bu iyo xoolo xaggaasay u doonteen soomaaliya gudaha intay tageen ba loo soo iibsadeen marka meelahan loday ka ganacsanaya iyo xoolaha nool hadda markay soo noqdeen baan waraystaybu ninka caamigaan ku horreeyay bu hi asagu iska caamiga horana ku kacsanaa wadaadaha wadaadka haya dambeeyaan idhi bu caamigu wuxuu yihi mar dambe haddaan maqlo nin nimankaa wax ka sheegahay torri baan gelin hayaa ahlu khayr weeye islaam weeye bu nimankaas tawxiid iyo diin iyo gabadh xijaaban iyo amni iyo kala dambayn masaajid camiran nabadgelyo lo-du markaan doonto halkaa aado intaasoo kharash baa iga soo bixi jirta oo mooryaan iyo tuug iyo dhaba jiif iyo neef fakada iyo mid laga dhaco anoo sakaradan iman jiray bu nabad carur wakaasi mar daba wa ka sheegay buui ee raggaarisa ah ninka dagaal baad ku jira wadaadkii baan u tegey ba haddana wadaadkii wuxuu yihi waxaan go-aan ku gaadhay nimankaa mar dambe inaan waxba ka sheegin oo iga nabadgalaan idaacad dambe iyo war somayd waxba aana ku dhisin ruux kasto rux dambe bini aadama waxaan aanu muqahara ka sheegi maayo bu waa raggaarisa fiican wey marka ayada waa fiican yahi wuxuu ihi wax dambo nin dambo bini aadama anugu waxaan ku arkay mooyeen cid dambe waxaan ka qaadan lama arka buui wadaadka ugu weyn allah ka dhiga bu soo arkay iyo waxaan aaminsanaa markaan tagahay isma ma laha bu waxaa dadku moogtahay war warxumatashiilku waa fara badan yahay hadda de warkeenna halka waxaynu ka qaadanaa waxaan laga xukumaa idaacadaha reer maraykan iyo reer yurubba xukunta wax kalaba ma jiraan baad ogtihiin ayib kuwaba kasii daro hadda weebabka la xukumaa internet yaha la iska mawaaqicda nin walba wuxuu doona kusoo gashanaya ayib xadiidku marka waa xadiid xasana xadiidkaani hadduusan saxiixan jawadahu alimaam dahabi fi fi lkabaa'ir wabn lqayim fi iclaam lmuwaqiciin mujaladka shanaad an boqo shan boqol toddobaatan iyo saddex ayib waa xadiid saxiixa weeye fadakara nabina wuxuu sheegay alxukaama wاshuhadaءa wاlkhusamaa soo ma arag xadidka maxaa lagu sheegay waxaa lagu sheegay alxukaam dadka wax xukumaa laga hadlay oo xaggee lagaga hadlay waman qaala fii muslimin maa laysa minhu baa lagaga hadlay ayib waxaan ujeedaa fadakara nabi alxukaama uu sheego xadiidkao dhanba ninka loo shafacada loo geynhayo iyona warka loo geyn iyo marka la dooya ninka garta qaadayso xukaamti ma ah xadiidkan saddexda qadiy oo ka hadlaya xaakim bay khusaysaa ayib iyo washuhadaa buu sheegay marhaatiyaasha shaahidkii wuxuu waman qaala fii muslimin maa laysa minh buu ku jira walkhuusamaa kuwa dooda ee looyarada ama garamou sheegay waman khaasaan fii baailin wey ayib marka nabigu wuxuu sheegay wey xukaamtii garta goynayey makhraatiyaashii raggii doodaya saysta laba dhinac haddee muddaci muddaca caleyhi wa haaulaai arkaan lxukm intaasi marka wuxuu hi waa xukumka arkaantiisa xukumku nin xukuma oo garta qaada nin wixii sheegta nin isdifaaca makhraatiyaal wey laabadda min xakam bayna annaas markay muslimiintu yidhaahdeen munaafiqiinta la hadleen ee la aaminuu kamaa amana annaas munaafiqiin maxay ku jawaabeen an he kamaa amana sufahaa waa layshayaa waa la isgalay moogta muslimiintu dalab bay qadimeen iyo cugum codsi dalabkii waa lagu diiday waxaa la idinka sufahaba tiinba ayib ilahay baa garta xukuma huwa alxakam alaa inahum usufahaa walaakin laa yashcuruun laa yaclamuun ayib laabadda min xakam in la haddii kale laba af kala badin maayo daaniya waxaa laba carama kala badiya laba murantay waa masaabay dhasuma way siman yihiin adna waa darooryami sidii ciidan dab la saaray adna waan ka sii dayn bal u kala tegahaya laabudda laakiin min xakam garta kala goyle hebel baa gar kana waa gar leeyahay ayib kana waa gardaraan ujeeda haday noqotay laakiin hawsha maanlawad aanu sheegaynay <laughs> waxaa weeyaan waa baababa meesha ka dhici wa fi saxiixayni can caaishata radi allahu tacala canha ana qurayshan ahamahum waxaa murug geliyey oy aad oola walbahaareen shanu lmakhzuumiyati faatima la ohan jira bint man yukalimu fiiha rasuul allah faqaaluu waman yajtariu calayhi ilaa usaamatu bnu zayd ayib waxay le yaaba ku dhiiran kara nabiga hor istaagi kara nimaan usaama ka ahay qaala yaa usaama usaama nabiga u taga hade atashfacu fii xaddin min xuduud illah inamaa halaka banuu israa'iil anahum kaanuu ida saraqa fiihim ashariif tarakuuh waida saraqa fiihim adaciifu aqaamuu calayhi alxadd wladii nafsu muxamadin biyadih low ana faatimata binta muxamadin saraqat laqatactu yadaha ilahay baa subxaana wa tacaala ka badbaadiyay kana koriyey wakiilya ibnu sacd ohan jiray qad acadaha allahu minha qad acadaha allahu minhu oo sariqada iyo wixii lamid a fa fii hada lqisati cibra buu sheekhu xadiidkan cibra ku jirta iyo axkaam iyo fiqyaad culus ko fa ina ashrafa beytin kana fi qurayshin batnaan waa sax wey ansaabta marka dib loo raaco oo xiidkeeda la raaco quraysh laba qoys baa u sharaf badnaa batnaan laba raas bay ahaayeen raaska koobaad banu makhzuum oy gabadhan hadda waxda ee ka dhalatay raaska labaadna waxaa weeya haddee banu cabdimunaaf oy faadima bintu maxamed ka dhalatay haddi idan midna nabigu waa ku misaaliyey oo haayo ka dhigtay midna waata lagu ofinhayo ilahay xikmadiisa kamid ta cibro wey banu maqsuum waa min ashrafi batnin fi quraysh gabadhoodi baa waxaday gacantaa lala kacay qoyskii kale harsanay wuxuu hadday iyaguna xadi lahaayeen gabadhooda u qiima badan gacantan goyn laha oo faadima bintu maxamed ah ilahay baan ka badbaadiyay subxana wa tacaala wuxuu ihi banuu maqsuum weeye wa banuu cabdu munaaf falama wajaba calaa hadihi alqaطcu bisariqatiha markay gabadhan reer banuu maqsuum ee faatima uu ku waajibay in gacanta la gooyo alatii hiya juxuud lcaariya sariqada la sheegana waa caariyada ay inkari jirtay calaa qowli bacdi alculamaa xanaabila ah xanaabilaa qolya muxadiina waa ku raaceene aw ama sariqa ukhraa bay ahayd gayri haadihi aantan ahayn oo jaxdiga ahayn calaa qowli aakharin culamo kale siday qabaan wa kaanat min akbari alqabaa'ili wa ashraf اlbuyuud qabaaisha kuwa u waaweyn xagga tiraha iyo farabadnaanshaha iyo landheeranimadkay ahaayeen xagga sharafta iyo qoyska iyo magaca iyo dhegta wanaagsanaysanna reeraha u sarreeyay ahaayeen reer bani maqsuum yaa ka dhashay khaalid iyo abu jahal iyo dadkaasaa ka dhashay ayib qoys ballaaran bay ahaayeen oo aada u badan ayaga marka reer bani cabdinaaf baa aada isu daba taagnaa <clears throat> wa shafaca fiiha xibu rasuuli llaahi usama rasuulka ilaahay ninkuu u jeclaa ee wiilku jeclaa u dhalay oo usaamo ah ayaa nabiga u ergeeyey hadiba rasul sal sl slam nabiga ilahay baa cadhooday wa ankara calayhi dukhuulahu fima xaramahu llah inuu dhex galo wuxuu rabbi xaramay kana ergeeyo nabigu waa qoonsaday dhagaha laga raaciy usaama wa ku dh arkayseen wa huwa shafaacatu fi lxuduud uma daraba almaala bisayidati nisaai alcaalamiin nabigu wuxuu tusaale usoo qaatay markaasi dumarka adduunka jooga oo dhan uwaasadoodii oo faadimo bint maxamed ah waqad bara'aha allahu min dalika ilahay baana ka bariyeelay inay waxado gabadhi nabi maxamed sal slam faqaala low ana faatimata binta muxamadin saraqad laqadactu yadaha waqad ruwiya waxaa la wariyey ana hadihi lmar'a haweenaydan dambe gacanta la gooyey alatii quticat yaduha baa taabad inay toobad keentay wa kaana bacda dalika tadkhulu cala nabi sal slam fayaqdii xaajataha xadiis sugan wey weliba fi saxiix ku jira ibnu maajana ku mari doona cashirka soo socda insha allahu tacaala waqad ruwiya ana saaria waxaa kaloo la wariyay saariqu ruuxa haddii xadka lagu oofeeye la qashinsan maayo la caayi maayo wuu toobad keenay hadduu xadku waa kafaar dambiga isagaa ridahay toobo kale hadduu ku darana khayrba weeye waa ruux muslim wanaagsan sidiisi horaa loo ictimaadi dhib ma laha dhibna ma jiro waa la dahiray dembiga laga dahir gacanta lago maxaa ku hahahda waa yahay waqad ruwiya waxaal ana asaariqa idaa taaba sabaqatu yaduu ila aljanna wain lam yatub sabaqatu yaduu ila annar xadiid daciifa macnaha ku yimid ayb saariqu marka gacanta la gooyo haduu toobad keeno gacan goyntii uu ku daro mxuu ahaayey toobo kale waxaa weye gacantiisa jannada uga soo horeysa xaggay ku suga jannada sii galay wey asna waa ka daba tagahaya ayib qayb ka mid a jidhkaada hadday janno tagto adna waad raacaysaa wey lama kala hadho qayb ka mid a jidhkaada haddii naar la geeyena waad raaci wey ayib <clears throat> warawaa malik maali wuxuu yihi fi lmuwa ana jamaacatan amsakuu lisan qisada dheerada zubayr cawaami muwa maaligan ku marray bay ahayd garanaysaan <clears throat> jamaacatan koox muslimiina ya amsaku waxay dhab siiyeen oo qabteen lisan tug <clears throat> bay qabteen liyarfacuuhu ilaa cumaan ibni cafaan inay ugeeyaan markaa amiirkii muslimiinta ahaa fatalaqaahum zubayr baa ka hor yimid oo socda iyagoo ninkii wadoo jiida haya isna cabaada hayo u wadaan buui ninkaan fa kallamahum waa ka ergey iska daaya bu sii daaya waxbaha ugeyna qaadiga iska daaya xoolaha ka qaada ee xaqii ka soo qaada sii daaya wax gacantaa goynin ayib faqaaluu waxay dhaheen idaa rufica ilaa cumaan fashfac fiihi cinda bay dhadeen annagu cumaan baan ugeyn amiirkaan ugeynaya qaadiga maxkamadaanu geyne markaan maxkamadda geyno markaa ka ergee bay dheheen hadda laakiin marnaba sii daynma waan ku tacalluqsannahay marka weli waxay moodahayaan in xagga laga ergeyn karo caamaa soo qabatay mar hawsha hadday maxkamad tagto ergama furo inta hore lasii wadaad iska sii daaya ohan kartaa tuugga iska sii daaya kan khamrada wato iska sii daaya waxa ka qada khamra ka jabiy waaniya ordaya marka hala waaye iska sii daaya waxba yaan la geyni haddii laakiin meesha la geeyo waxaan xadla oo fii ahayn ma furo faqaala wuxuu idaa balagat alxuduudu sulطaana xuduuddu hadday gaadho suldaanka iyo ninka mas-uulka ah falacana allahu ashaafica wاlmushafica ilaahay ha lacnada ninkii ergeeya sidoo ilahay ha lacnada ninkii ergada aqbala ka ergeeyana waa malcuun xaakimka madaxa gundhiya yaala ergadaasna malcuun weeye ayb halis wey yani ladi yaqbalu shafaaca wa kaana sabran waana asar saxiixa weeye ayib mawdu malik aynu ku mara isagoo saxiixa oo duruq kale le iyo shawaahid kaleba wa kaana safwan ibn umayata naa'iman calaa ridaain lahu fi masjid nabi sal l slam safwan ibn umaya ayaa maalin maalmaha kamid a jiifay masjidka nabi maxamed go- uu leeyahay buu barkaday markaas fa jaa lisun fa saraqa nin tuugaa yimid aayar baa laga hoosiiba go-i markuu la dhaqaaqay uusan weli masaajidka uusan ka bixin buu toosay waa ka daba tegey oo alla sacaysa uu soo qabtay dhab uu qabtay fa akhadahu bihi nabiya nabiga hadda masaajidka joogo ka dhawo mogta ma u keenay waa nabi ninkaan geyba ga xaday maradii waana soo qabtay waa ka fa biqadci yadihi nabig wuxu gacanta la soo gooyo qaada gacanta gooya go go weyn ma lacag dhan rubcu dinaar waa dhan yahay xagga geey rubcu dinaar waa dhan yahay yacni wax dhan hal garaam hal garaam iyo muxuu ahaaye sideed ama toddoba riigo toddoba riga ama lix riga wey hal garaam iyo lix riga wax dhan haddaad xaddo gacanta lagu goynaya garaamkii dahabka maxaa hadda la siiya adiga ma tihid eh, ganacsada meel iska fadhiso haye dahabka ayaan ku jiraa haye fadal jacal ah, laba kun iyo shan boqol lix riga igu darade li gara lix rigo dahaba aduu laba kun iyo waxaa weeyaan lix boqol laba kun iyo lix boqol oo shilin somalia maxay udhigantaa taqriiban remadheer awahad iyaga ya lacag malyan ku dhawo way tahay ade kunka shilin waa meeqa afar boqol iyo labaatan kun iyo afar boqol iyo labaatan kun sideed boqol iyo afartan kun waa labadii kun lacagtu malyan kolbay udhaafaysa sheekh meeqaa tirada malyan boqol iyo sagaashan kun adu waa hal malyan iyo laba boqoloo kun wey soomaaliya lacag yar ma aha marka kun shilin iyo boqol kun iyo laba boqoloo kun iyo shan boqoloo kun gacan loo goyn ma iska ilaali wadaadaha xuduudda oofiyey waa in loo sheega hawsha ayadaa hadday ogyihiinna khayr wey lacagaheenna waraqiga ah lacagtan war waraqiga la isticmaala ama dollarka ama ama ama shi ama riyaalka ama shilinka ah waxaa lagu qiiminaya dahabka asagaa fadhiya macnahaasay ka turjumaysaa hal malyan iyo mxua ah boqol iyo sagaashan kun oo shilin markay gaadho wuxuu ninku u xaday markaasaynu gacanta qaadayna bayaan la hel ama ictiraaf ayb ama qaraa ku filan xadkii lagu oofiyo waa tahay fa qaala rasuul allah acalaa ridaa-i yaduhu ma go-aygaa gacanta loo gey ninkan wuu naxay saxaabigi maxaa usoo qabat adigu waa ood ninka noogu keentay xad ilaahi weeye ana ahabahu lahu nabi maxamed wuxu waan siiyey go- waan siiyey waan ku wareejiyey bacdamaa maxkamadda keentay oo hawshu cadaatay wareji socon mayso nabig wuxu uhi fahallaa qabla an ta'tiyanii bihi intaadan ii keenin ka hor maxaad u cafi weyday mar xadka haddaad keentay maca asalaama waa kaa dhax iska tag adugu uma qadaca yadahu gacantu nabigu goy sal slam waan siiyey iyo waan ku wareejiyey socon mayso intaan maxkamadda la imanin ama dawladdu xilka aysan la wareegin ninkan sii daama cafan xoolaha si adag ku taalla laakiin bacdama ay dawladda soo gaadhay suldaanka iyo nawaabtiisa ay soo gaadhay abadan tacaafu اxuduuda fi ma baynakum fama balaganii min xadin faqad wajab xadiidka abu daud iyo eyrkii uuna keeni doona insha allah yacni wuxuu ujeed sal slm anaka low cafawta canhu qabla an taatiyanii bihi lakaan way suurageli lahayd wey haddaad cafin lahayd intaadan ii keenin suuragal bay ahayd cafigaas iyo shafaacaduba fa ama bacda an rufica ilaya ama inta aniga laga keenay falaa yajuuzu tacdiilu lxaddi laa bicafwin walaa bishafaacatin walaa bihibatin walaa gayri dalik hibe iyo shafaaco iyo cafis iyo iyo wax kale midnaba kuma dhaco ayib waa laga oofinhayaa qaybta shafaacada ah culamadu waxay u badan yihiin xuduudda intaan loo geynin dowladda waa laga shafeeci karaa ninka loo shafeecina waa ninka muslimka mastuurul xaalka ah ama xumaan aan lagu ogeyn ama cadliga ahaa ee khaladka hadda uu ku bilowday ninka khayaanadu ay ku badatay iyo tugnidu xumaanta lagu yaqaanay in loo shafeeca ma aha sida asalka ah ninka noocaasee mujrimka ah ee mujaahirka bilfisqiga ah ee xumaantu ay ku badatay caanka ku noqday loo shafeeca qaadi maayo bal waxaa lagu caraabay in la gudbiyo gudbiya khayr lasi wada ah, tagsiga laga sii bixinhaya baabuurkan lasii saari ninka in la edbiyo baa ummadda laga qabto ninka laakiin mar khaldamay ee horaan mastuurul ama cadliga qiimaha badan ahaa marka u horeysa khaladka u galo waxaa weeyaan waa waa loo shafeeca qaadahaya tasiilkaas imaam maalig iyo axmed iyo a'imatu shaaficiya badankood ay leeyihiin waana tafsiir fiican wey laabudda inaynu kala qaadno mujaahirka bilfisqi wa mastuur alxaal aw alcadl inaynu kala qaadno ayib ah, cumar ba waxaa loo keenay nin la yidhi wuxuu xaday alaab markaasuu dhawaaqay markii gacanta la goyy cumarow icafi maanta ilaahay baa iga sare waa markii u horreysay waxaday buu markii igu horreysay wey mar damban u noqon maayo saana iskugu day baa lasoo qabtay reemiyi baan aqore reebaadiye ah haddaan xarfaan fiican ahay waxaanba waan kala asturi lahaa marka icafi bu halaysii daayo cumar wuxuu hi kadabta been baad sheegtay ilaahay waa ka naxariis badan yahay addoonkiisa marka u horeysay dembi gale inuu fashilo oo fashilo ceebeeyo dunuub horo badan baa kugu fakatay bu sariqooyin badan baa kugu fakaday waana ku dhaaran buui inaan tii u horreysa laguu soo qabanin kitaab baan ku marhayaba cumar ilaahayna waa ka naxariis badan yahay waana ka astur badan yahay in allaha xayun kariim riwaayaka inamaa xayun satiir ilaahay waa astur badan dadka waa astura mar lagu kari waaya baa lagu ceebayn marka u horreysa kaarka laga lagaa gubi maayo somalia waxay tadaa nin waxay dhaheen mudacaday irbadaa u horreeyey waa maalmaha soomaaliyeed ninki waxaa la mxuu ahaayey qole waxay dhahan ninkii mudacaday maxaar baa u xagga mahmaada sajcigeeda kanaa ku fiican xagga haayahana tan dambaa ka fiican ninkii mxuu ahay mudaxda mudax ma ogtahay bahal weyn wey qiimo badan oo dharka lagu tulo weelasha oo haamaha lagu tulo oo wax lagu sameeyo oo masafaha lagu hagaajiyo wax lagu qabto wey marka ninka mudaxday baa la yidhi maxaar ba u horreeyey kii jawaanaha lagu toojiray masagada waad garanaysa niman waxay yidhahdaa ninkii mudaxday irbadaa u horreeyey isku mid wey bimacnaa marka u horreysa ilahay ku facshiri maayo walihada itafaqa alculamaau fi ma aclam intaan ogahay culma wax isku raaceen bir kulligood calaa ana qaطica ariiqi walisa ninkan wadada goynaya iyo tuuga caadigaaba ila waa farqi wey qaatic dariiqu waa waxa wey waa tuug xoog badan wey dagaalamaya sidaa darteed ninka tuugga magaalooyinka jooga hadduu markuu waxaba ku dagaalamaya waa qaatic dariiq saariq ma aha yaan kaa hoos bixin tuugada nairobi jooga iyo gaarisa iyo dhulkan dhooban ee dadka baabi'iyey iyo kuwa soomaaliyaba joogaba ee marka la qabta dagaalamahaya ee turida la baxahay ee isdifaacahay ninkaas saariq ma ah hada yusama qaatic dariiqka magaala wey xukmu xiraabuu qaadan xad lxiraab u leyahy sida raajix ah xadu malaha mxuu ahay ma laha saariq ma laha ayb xad lxiraaba waxaan oga jeednaa faariq waa maxay xad lxiraab weligii ma dhaco laa bicafin walaa bicafwi sultan walaa bicafwi saaxib almaal laakiin sariqadu intaan loo geynin dawladda ninka lahagu cafiyi karaa soo maha waa laga shafiici kara abadan midkaan shafacana kama furo xad lxiraaba cafisna kama furo xataa qolyihii hantiilayaashaha ama dadka laga laayo shuqul hawltaala ma ah la marka asaariq hadduu dagaal isku dayo iyo awood isticmaalo ninkaa waxaa weeyaan saari waa lagu taga nin intu ayr iska fiiriya kujeebsiiba ama ayr intu soo qodo soo qodo wax la baxo dhuunta asagoon la ama adoo sii jooda ayr maqal kuu dabamara lama yaqaan maadaa isxaday ma farahadaa kaa oo wareerta la rabaa ayib laakiin nin asagu muqaalaba isticmaal oo oo tori la bixi marka la qabto ninkaas taariq me waa qaaticu dariiq muxaarib wey ninkaas saasuu sheek kugu kala qaaray calaa ana qaatica ariiqi walisa wanaxwahuma iyo wixii lamid a idaa ruficuu ilaa waliyilamri hadii loo geeyo weliamrigaa loo geeyey ninkii dowladda xukumhayay baa loo geeyey uma taabuu ay toobad keenaan bacda dalika lam yasqut ilxaddu canhum si fiican bacda alqudrati calayhim iyo intay dowladdu la wareegtay kadib hadduu dhawaan toobad keena tobada noo taalamaanag aday kuu taalla cindallahi waa ku anfici xadka in la oofiyo weeye bal tajibu iqaamatuhu wain taabuu in la oofiye xadkoo la joojiya waajib ah hadday doonaan haba toobad keeneene fain kaanuu saadiqiina fi towbati kaana alxaddu kafaaratan lahum towbadda hadday run ka sheegahayaan towbadda waxay u noqonaysaa dembi dhaaf xadkii lagu oofiyena dunuubkaha lagaga dhaafi kafaragud wa kaana tamkiinuhum kaana alxaddu kafaaratan la dheh xadka kafaara u noqon oo dembigooda lagu dhaafay sariqadii iyo qaadic dariiqnimadii wa kaana tamkiinuhum min dalika ismakiminta ismakaniya isdhiibeen ee dowladdu isku dhiibeen ogolaadeen in xadkii lagu oofiyena min tamaami tawbati towbadii dhamaystirkeedii wey bimanzilad wuxuu lamcno yahay ama kuboos yahay raddi lxuquuqi ilaa ahliha ayib adoo toobad keenay xaqina ummadda u celiyey waa meel adoo toobad keenay xadkii laga afayna waa meel wey waa isku mid marka atawba maca radd lxuquuqi ilaa ahliha waa masalo qiimo badan oo radd lxuquuq ilaa ahliha waa min tamaami tawbati wa shuruuiha in xadka lagaa oofiye bacdamaa tubta ila llahina waxaan leeyahay xad oofintu iyo toobadu waa laba shay oo labadaba loo baahnaa wey waana iskalmaysanaya iyo watamkiinu isdhiibid min istifaa lqisaasi qisaas in lagaa oofsado aad isu dhiibto fi xuquuq aadamiyiin nin baad dishay aad ku khaldantay ayib waxaad tihi anaa dila waa qiratay magtiisana waa ta ama cafiya way dhaantaa intaad isqariso in lagu dabagalo lagu soo qabto markaa mag lagaa qaato ama lagu cafiyo waa laba kala baab nin baad kasu dishay inaad isqariso intii lagu soo dabagala markhaati lagugu oogo oo hawsha kugu cadaato oo markaa lagu qisaasto ama diya lagaa qaato ama lagu cafiyo waa baab inaad taa gacan shaydaan baa wax ii sheekay oo khariibanimo iyo ninka hebel anaa dilay gacanteeda ku baxay qoriga aan ku dilay waaka ana waa kan isoo idhaha laba kala baab wey laanna tamkiinka noocaasa waxaa weeyaan wuxuu tusayaa sidqiga iyo daacadnimada aad u tahay xukumka in lagaa ofiyo ayib marka hore nin muslim wanagsan khaldaba tahay wa aslu hada fi qowli llahi subxaanahu wa tacaala man yashfac shafaacatan xasanatan yakun lahu nasiiba minha waman yashfac shafaacatan sayi'atan yakun lahu kiflu minha wa kana allahu calaa kuli shayin muqiita man yashfac ninkii ergeeya shafaacatan xasana erge wanaagsan ninkii ummadda u taarta oo hawlaha ka gudbiya yakun lahu nasiiba minha ajri buu ka helaya ajri baad ka heli nasiib xad minha waman yashfac shafaacatan sayi'a yakun lahu kiflu minha ay nasiibu minha tafanun fi lcibaara unbaa ku jira mooye kifli iyo muxuu ah nasiib oo isku mid bay wadaadaha qaarkood leeyihiin ayib wa kaana allahu ilahina wuxuu calaa kulli shayin muqiitan mid kara man aqaata calaa shay ida iqtadara calayh aw ama muqiitan xafiidan wacaliiman bihi alxifdu iyo muqir la yidhahdana waa la sheegaa almuqtadir cala alashyaai kullihana waa la sheegaayo ilahay wax kastana waa ogyahay waana xifdiya waana awooda waana karaawi sheekh wuxu uhi fa ina shafaacata hiya icaanatu aalibi xataa yasira macahu shafcan bacda an kana witra shafaaca maxaa loo yidhi ninkan dhibku uu haysto keligii buu ahaa markaad codsigaada iyo adiga wejigaada ku ladho lamaan u noqon garab iyo taageeru helhaya shafaacadu waa icaanatu aalibi ninka xaqa doonayo la garab istaaga wey xataa yasiira ila uu noqdo ninkii muciinka ahaa macahu maca aalibi shafcan tiro dhaban ah bacda an kaana witra ila uu ahaa tira isdheer oo hal tiro mutxan aha ayib taa waa mid shafaaco sheegay ninka wax doonaya ama xumaan ha doono ama khayr ha doono markaad aduu garab istaagto ood garab istaagto waxaad noqoteen labaad noqoteen taa waa mid la oo ninkii wuxuu watay khayran aw sharan baad ku garab istaagtay fain acaanathu shafaacadu hadday ugu kaalmayso ruuxii fain acaanathu ba ana ii calaa birin wa taqwa kaanat shafaacatan xasana ergadu hadday tahay ergi calaa khayr wa calaa muxuu ahay xasan shay wanaagsan ayadna waa xasana wey wain caanatu ergadu hadday u kaalmayso ruuxi aalibkaha calaa ismin dembi wa cudwaanin kaanat shafaacatan sayi'a walbiru maa umirta bihi qawacid baa lagu siinaya bir waa maxay wuxuu sharcigu kufar o dhan weeye amra istixbaab aw amra wujuub shay kastoo lagu amray biri weeye waxaan sama ahayn wanaaga ilahi umadda ma faro ayib wاlإثmu waa maxay maa nuhiita canhu wixii lagaa reeba wey ithmi waa maa nuhiita canhu laakiin kan dambe waxaan leenahay maa nuhiita canhu nahyan jaaziman maa nuhiita canhu nahyan jaaziman amaa ka hore birigu waa maa umirta bihi amra muطlaqan jazman wa bigayri jazmin wain kanuu kaadibiina faina allaha laa yahdi kayda alkhaa'iniin hadday been sheegahayaanna ilaahay subxaanahu wa tacaala ninka dhagarta badan dhagartiisa waxba ma tarto meel lama gaadho wey waqad qaala allahu tacaala inama jazaau ladiina yuxaaribuuna allah warasulah inoo joogo bilahi towfiiq الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد waxaynu ku soo jiray qismigii xuduudda waidaa xakamtum bayna annaasi an taxkumuu bilcadl xuduuddii ama xuquuqdii caamkahayd ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu lahaa ummad oo dhanna laga raba inay fuliso ayaa inoo dambeeyey shalay sheekh marka wuxuu ka soo hadlay xuduuda qeybo ka mid a ah soo dulmaray bimacnaa cafigeeda iyo qaabka loo filin hayay iyo uu ka soo hadlay waqad qaala allahu tacaala baynu joognay inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah wayascawna fi lardi fasaada an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alardi dalika lahum khizyun fi اddunya walahum fi اlaakhirati cadaabun cadiim ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim faaclamuu ana allaha gafuuru raxiim tii buu sheeku ka hadlaya aayaddaas fastatna taa'ibiina qabla alqudrati calayhim faataa'ibu bacda alqudrati calayhi baaqin fii man wajaba calayhi alxad lilcumuumi walmafhuumi waatacliil sheekhu wuxuu yihi aayaddan wuxuu u keensaday taa'ibiinta inaysan ku xugum ahayn ninkaan toobadkeenin xadka ku dhacay ilaahay subxaanahu wa tacaala aayaddan aayatulxiraa baa loo yaqaanaa waliha qutaacu turuq ee muxaaribiinta ah ee ahlulqiblaha ah ee amniga khalkhalgeliya ummaddana dhaca dhibaatooyinna keensada waddooyinkana gooya dadka noocaasa axkaamtoodii bay aayaddu ku saabsantahay bacdu ahlicilmina waxay ku fasiraan aayaddu gaalay khusaysa ee qolyahan qutaacu turuqa baabkaa looga qildayahaya sawaabkuna waxaa weye ra'yuljumhuur oo aayaddaani muxaaribiinta ahlulqiblaha abay u taallaa inamaa jazaau ladiina yuxaaribuuna allaha warasuulah kuwa ilaahay rasuulkiisa la dagaalamaya abaalgudkooda waxaa weeye jazaa yuxaaribuuna allah ay wliyaa allah ilaahay bay la dagaalamayaan oo ilaahay bay kasoo horjeedaan bimacnaa ahalkiisii iyo muslimiintii iyo intaa la caabudaysay bay la dagaalamhayaan nin ilaahay la dagaalami kara ma uu jire waxaa loo jeedaa diinkiisi iyo tawxiidkiisii iyo islaamnimadiisii iyo dadkii muslimiinta ahay alla caabudahaya bay dhibahayaan dayib iyo rasuulka ilaahayba wayascawna fi lardi fasaadan waa meelaha laga qaatay muslimka muminka wanaagsan ruuxa dhibaay ilahay buu dhibay subxaanahu wa tacala iyo rasuulkiisiba rasuulka cidda dhibtana rasuul oo dhan buu dhibay iyo muslimiinba iyo allow dhibay wayascawna soconaya qabanaya fil ardi dhulka dhexdiisa fasaadan ay mufsidiin mufsidiina in laga dhigana waa suuragal in mafcuul mxuu ahaayey liajli laga dhigana liajli lfastaadna waa suuragal waaa abaalgudkooda waxaa weeye <clears throat> an yuqataluu in la laayo in la jaro qatli bacda qatli kii la arkaba ayaga kamid a in la dilo tashdiidku iyo idqaamku taasuu keenahayaa aw yusallabu ama la salbiyo la gegoo leexada la saaro aw mase tuqataca la googooyo aydiyahum gacmahooda iyo wa arjulahum lugahooda min khilaafin isdaaf aw yunfaw ama in laga fiijiyo min al ardi adduunka laga fiijiyo bacdu salaf waxay leeyihiin nafyigana waxa weeye wareegtuu soo sarayaa ninka madaxweynaha ee maamulka ah wuxuuna odhanayaa ninkaasi hebel ah oo magacaa la yidhaahdo oo tilmaantaale leh oo qaabkaya qaabkaas ah nin waliba oo arka ha dilo filxilli walxaram ha lagu dilo muslimiintaoo dhan dhiiggiisa waaba bannaan yahay meeluu hurda ku leda hala waayo ninkaa marka khalka la galo su u fiigtaa lahayo ee u baygagahayo adduunka haka baxo dayib qolya saasay ku fasireen sida ibnu qutaybiya heyrkii <clears throat> marka qolya waxaa yidhi waa la caydhino daarulislaam baa laga saari oo daarul kufri baa loo caydhin maaligna waa diiday oo ruux muslima in loo dhibaatogeliya in daarul islaam laga cedhiyo gaala loo geliya ma ahee waa la xidhi bay yidhahdeenoo xabsigii jeel baa loola dhigahaya <clears throat> kolba nafyigaasi wax kastoo nafyi la yidhahdo luqatan aw curfan aw sharcan baa loo jeedaa bimacnaa ninkaas waa in tadyiiq la geliyo oo la cidhiidhiyo oo adduunka uu ku yaraado bimaa raxbad daalika kaa lasoo sheegay qatliga ama salbiga ama qatcul aydi toobad keenay intaydan qabanin ka hor muxaaribiintu xukumkay khaaska la yihiin weeye ee qur-aanku caddeeyey ninka muxaaribka ah hadduu toobad keeno isagoo socwar anigu intaana waa waan baabaashay dhibkaana waan wada haddana waan toobad keenay hawsha aynu heshiino dhibka laga daya anna aan warka dhigoon qoriga waakee faraha iga qaada waxaa leeyahy waa toobad waa laga aqbali laakiin xuquuqu waa lagaa qaadahaya wixii xuquuqu naas ee markaa gacantaada ku jira ama xoola ama dhar ah ee markaa muuqda waa lagaa qaadataa muran ma laha waxaa laga laguu badbaadan waa naftaada iyo dhiiggaada oo wuxuu ra cafallahu camaa salaf dayib laakiin hantidii islaamka waad maa markaasi waad wareejinaysaa ashaafici asagu xataa dhiiggii baa laguu leehay dadka aad laysay iyo wixii aad dishay oo dhan baa lagaa qaadi waxaadda lagu la badbaadeen waa lafahaada sidaas saariquba gacantan loo geyn xoolahan looga qaaday u dhacayo maalka looga dandhabahayo sidoo kale ninkan muxaaribka ama qaatucu dariiqe toobadkeena intaan la qabanin ka hor asaguna xadka unbaa ka dhici oo qaciga iyo salbiga iyo qatligii baa ka dhici mooyeen xuquuqu nnaas min dimaa'in wa amwaal waa laga rabaa halkaasuu culimmadu qaarkoodna ay la maraan fastatna allahu subxaanahu wa tacaala ilah wuxuu soo reebay attaa'ibiina kuwa toobad keenay qabla alqudrati calayhim intaan la qabanin ka hor faqad buu soo reebay nin walba xadi ku dhaca in laga ofin buu aayadda hadda u keensaday sheekhu hadda aayatulxiraab ah inuu sharxo umuusan keenin mar kaluu ka hadli doonaa sheekhu raxmat ullahi tacaala calayh laakiin hadda meesha wuxuu u keensaday ninkii xadka ku dhacay hadduusan toobad keenin qabla tawba xadka waa laga oofin ama asagu ha qirto ama ha la soo qabto ama bayna ha ku istaagto bimacnaa ilahay wuxuu soo rabay ninkii uun toobad keenay intaan la qabanin ka hor faqad fataa'ibu midka toobad keenay bacda alqudrati caleyh inta la karee la qabtay kadib baaqin wuxuu ku harhsan yahay fii man duul wajaba caleyhi alxad dadku xadku ku waajibay buu ku jiraa nin waliba oo la qabtay kadibna toobad ku dhawaaqay ama andacooda ama nacnac yidhi laga dhagaysan maayo isagoo dhawaaqahayo istikfaarsanhaya baynu gacanta la kacayna ama madax la qaadi maxaa saa loo yeelay buuhi sheekhu lilcumuum cumuum baa ku jira meesha ila aladiina taabuu baa layidhi min qabli an taqduruu calayhim cumuumiyaad baa meeshan ku jira alfaad siiqulcumuum badan oo dhowr ah baa isdaba yaalla aladiina waa siqatu cumuum taabuuna siqatu cumuum baa ku jirta waxaas min qabli an taqdiruu calayhim way sii socotaa alfaad badanoo marka kutusaysa cumuum baa meesha taallow iyo walmafhuumi sida macnaha laga fahmay aayadda ayb mafhuumka meesha ku jira mafhum mukhaalafa ku jira ila aladiina taabuu min qabli an taqdiruu calayhim manduuqeedu waxaa weeye ninkii toobad keena asagu in intaan la qabanin ka hor toobad keena asagu iskeena inuu xadku ka dhacahayo xuquuqda dambe habeenoo dambayse mafhuumka meesha ku libaasan waxaa weeye ee kugu nicmaysan in ninkaan toobad keenin qabla alqudrati calayhi bacda alqudra ninka toobad keena xadkuusan ka dhacayn daliil khitaabka meesha ku jira ayaa sidaa ah iyo tacliili cilaynta la cileeyeyba hada ida kaanat qad habatat bilbayina ayb markaynu leenahay xadku dhici mahayo ama xeraabadu dhici mayso bacda maa lagu qabtay xadku kaa dhici maayo waa marka makhraatiyaal ay hawsha kugu caddeeyeen ila xuduudu imaa biictiraaf wa imaa bibayina baa lagu sugaa wa imaa bixabli marka zina aynu marayno xabli ama xamli uur ayb saddexdaas baa lagu sugi jiray haweenaydu hadday xamli uu ku soo baxay uur ay yeelato ninna uusan qabin addoon milkilyamiin lagu galmadon aysan ahayn haddee yaa ku qaba ma aqaano anoo urun is arkay haddee laga dhegaysan maayo ayib miyaa lagu kufsaday maya hadde waxaani muxuu ahaa n n leexadaan saaray gacantaan waxaan leehay agga iskii ma muxsanaad ahayd mise hayru muxsana aggaan la tegayna hada madhabu saxaaba shaafici way ka murmaan laakiin murankoodu bilaash weeye waa muran bilaasha maadaama cumar iyo saxaabadu hawshaa isku raaceen meelay saxaaba ku ijmaacday wadaad dambo maka gacan togleeyey laga dhegaysan maayo hadi taasi waa waa ijtihaad ay ku khaldameen shaaficiba aminkan ay daba taageen oo ka niqaashaan lakin wax jira ma ah ayib haddii marka de iqraarkiisu asagu qirtana maanka iyo maskaxda aan lagaga jirin uusan waalayna xadkii waa laga oofin hadduu markaasi haddee markhaatiyaal la helana waa ka u xoog badan wey xadka marka hadduu bayina ku sugnaaday bishahaada iyo nisaabu shahaada buuxsamay shuhuuddana liman la duray aysan ahayn waxaa wey xadki waanu oofinaynaa toobadkeen iyo dhawaaqiya midna ku dhici maayo bacdamaa ay kugu cadaato laguna qabtayna fa ama idaa kaana biiqraar ruuxa asagoo xadka hadduu qirtay xamila meesha ma jiro uur ah dayib makhraatiyaalla meeshan ma jiraan laakiin ruuxu asagaa iskeenay oo qirtay fa ama idaa kaana biiqraarin wa muqiran bidanbi taa'iba fa fiihi nisaacun madkuunu fii gayri hada lmowdic wa madhabu axmeda anahu laa tajibu iqaamaة اlxadi fi mili hadi الsuura muhim jiddan weeye tafriqa inaad la fahmo waa muhim jiddan ninku asagu hadduu dembigan qirtay oo khamre inuu cabay ama waxaday ama zinaystay ama nindilay waxaan ujeedaa xiraabaan ka hadlaynaa maa qisaasta kale taa iyadu toobad kuma dhacde xuduudda khaaska laga hadlaya xuquuqu naas aan shuqul ku lahayn ama xaqa ilahi u badan yahay amaa hadduu ninku asagu qirtay waxan oo asagu iskeenay maxkamaddii oo waaligu u yimid oo qaadigu u yimid oo xaakimka asagu u yimid oo hayatulxisba isu soo dhiibay ayib wa jaa-a muqaran bidenbi taa'iban dembiga asagoo qirsan xaggana ka xunay ka muuqato u yimid hala i dahiro naftayda wabay dhibtayba hadiyo korbaasha unba dhowr koor baan qarsado cabay haddana maanta waan cabay balaayayna ii keent naftayda meel la saaray wadaadow ha laga shaqeeyo waaba diyaarba waa gubanhaya dembigii baa dhibhaya iimaan baa ku dambeeya kaas ninka noocaasa fa haadaa fiihi nizaacun madkuurun fii hayri mawdic nisaac baa ku jira muran bayna alfuqahaa baa ku jira madhab alxanaabila iyo qowl fii madhab almaalikiya iyo riwaaya cinda alaxnaaf waxay leeyihiin shaaficihooda rag ayaa kamid ah doortay oo saaib saaxibu alawjuh ah baa doorta waxay leeyihin xadka waa dhacahaya idaa kaana biiqraar wa jaa taa'iban muqiran bidanb kana xun arrinta ayada ah xadkaa waa ka dhacaya bay leeyihin ayib bimacnaa in lagu oofiyo waajibi mayso wujuubkii baa dhacay laakiin jawaasku waa baaqi in laga oofiyo xadka laga oofiyo la garaacana way bannaantao la dayro in orod iska tiglena waa bannaan tahay xadka marnaba hadduu gaadho xaakimka iyo qaadiga aan dhacayna waa maxay waa xadka ku sugnaaday biiqraarin maxaan rabaa bishahaadatin aw bixamlin xadka marka uur iyo xamli ku sugnaaday ama caddayn iyo makhraatyaal ku sugnaaday marnaba dhici maayo asagu allaahuma hadduusan ahayn xiraabu mas'alatu lxiraaba qabla qudrati caleyh qabla qudrati caleyh xadka nooca asagu ma dhaco kan laakiin ictiraaf iyo iqraar ku yimid asagoo taa'ibana iskeenay hadduu doona haba gaadhay xaakimke qaadida waxaa u bannaa inuu ka indhalaabo or iska tag isaastur ilahay ka cabso ilahay caabud ord toobadkeed or iska tag hadduu isdharriijiyo mayaha laga oofiyo xagga geeyaan leenahay inaan marka oofilina waa noo bannaan tahay biictiraafihi inaanu iska dayna waa noo banaantay maadaama nabigu sidaa yeelay sal slam oo ay ka muuqatay inuu celiyey dhowr muxuu ahay maacis iyo haamidiyadiiba ayib sheekhu mxu wuxu nisaac baa ku jira waa masala mukhtalafa bayna alfuqahaa wa madhab axmeda axmed madhabkiisa muuqaalka kore waxa ka muuqdana waxaa weeye annahu laa tajibu iqaamat اlxaddi xadka in la oofiyo waajiba mayso lakin waa jaa-is hadihi fii mili hadihi suura suuradan oo kale xadka iqraar ku sugnaaday ninkii galan isagoo taayaba uu yimid cidna ma dacweynin cidna ma keenin lama dabagelin asagaa iskeenayba ninkaa marka in laga oofiyo waajib maaha waa jaa-is waa jaa-is bal in alaba hadduu talba iqaamat alxaddi caleyhi uqiim hadduu asagoo codsado waa laga oofin madhabkan in xadku wujuubkiisu dhachayo uusan waajib ahayn oo la cafin karo ibnuqayim baa u nusreeyey iclaamulwaaqiciinka adilo badan buu u keenay masaa'il badan noocana waa jiraan fi sunan waxaa ku sugan xadiid ninba habeenay habeen gabar kufsaday xilli salaatu lfajar ah buu gabarh salaad usu socotayb intuu yuu kufsaday marka wixiis markuu dhamaystay buu iska booday islaanti markay af labadii dhawaaqday raggii soo gurmaday nin kamid ah oo soo birmaday baa nin ka daba orday meeshuu u orday markaasaa muslimiin kale soo gaadheen awal baa le ninka kufsaday wa kaa sii orday bay tiri ninkii usoo qaylo dhaamiye usoo gurmaday ee ninka daba ordahay bay farta ku fiiqday ninkii baa dhab la siiyey markii anigu ma ahayn buu marka soo qabto nabiga loo keena hawsha cuslaatay oo xagga xagga laga maray kii asagoo gabadha kufsaday oo cararay markuu arkay in asaga laga hadhay oo nin miskiin oo lilahi lagu dhegay buu soo noqday shacabkii ku dhex jiraa ninkii wuxuu yidhi anugu ma ahayn inamaa ji'tu muqiitan laha naasiran wa mucinan laha markay qayleetay baan soo orday meeshay ninka igu fiiqday baan ka daba orday anoo ninkii daba ordahaya umay niman kaloo waaweyn oo seefo wata qabteen ayb anugu hawshan kuma jirin ba allahi alla mana kufsanin shuqulla kuma mana arag yaa ka dhegaysan hate gabadh in la kufsado wa waa la isagoo ordooya cararhayana waa la qabto waa bayano wey gabadh in la kufsado waa xaqiiqo wey dumarkii baa arkay waa hawshu waa waa caddahay ninkii sii ordaya digdilina la qabay haadihi marka bayano ma bahno waa iska cadday waa qariina qawiya qolyahii marka qaraa-inta badan iyo amaaraadka iyo dilaalaadka xooga badan xuduudda waa lagu ordayaa xadiidkaa waa daliishadaan hadda taas maxalushaahidka m baytulqasiidku waxaa weeye markii ninkii la diyaariyay in muxuu ahaaye la rajmiyo ama la shaabigoo la jeedlo ayuu ninkii yidhi nabi maxamed ninkaa gabadha ma kufsanin anaa kufsaday ha la sii ninkan miskiinka ayaan la dilin buro falka anaa sameeyey shaydaan baa i haddii nin leexada la saaray aniga hala isaarabu ninkan muxuu yimid jaa taa'iban wa muqiran bidanbihi iyo weliba nin miskiin oo muslim yuu badbaadiyey nabigu waa cafiyey ninka asaga oras ka tag baal ilah toobadkeen adaguna raalli ahow waa lagugu khaldamay ninkana nafbaa shaydaani nafbaa ufarka oogtay waa fasaxanta xadiidkaas bay u daliishadeen xanaabiladu iyo adilo badan oo noocaasa ibnuqayim waqti buu ku bixiyey madhabkan inuu nusureeyo sheekhu ibnu taymiya sidoo kale ibnu xasan waa ka hadlaa masalada inkastoo hadda wuxuu asagu doortay aanan xusuusanin haddana baxdi dheer buu ku leeyay maxallaha si kastaba noqotee wixii ictiraaf ku yimid xadka ictiraaf ku sugnaaday in la ofayo wujuubkiisu inuu dhachayo waa adila cad baa ku sugan laakiin ofidiis weli waa baaqiya hadduu asagoo codsado ayb wain dahaba lam yuqam calayhi xad hadduu iska tagana oo asagu dalbanina uusan nagu dhegoo xadka igu oofiya tahiruuni uusan dhihin halay nadiifiyo oo halay tahiro xadka halaga rido uusan la soo istaagin oo iska dhaqaaqo intuu wax qirto soo qabta leexada saara ku degdegi mayno muhimmadu maaha dadka inaan laynay dadka inaanu edbinno oon tahirno alla ku xidhno wey subxaana wa tacaala haddayba ayagu dembigay qaran hayaan oo ay ka xun yihiin oo iskeeneen wax loo dilaa hadda meesha ma yaallo wey oo waajib ah waroo is-asturo ilaahay ka cabso wax damar waxaan hau noqon nimanka tuugta ayuu la kari waaya inaan kusoo qabanna hawsha ama makhraatiyaal ay ku yimaadeen ama isqarinhayo dhuumanhay nimankaasaan leexada saarayna ayib waa laba kala baab isku masale ma nin wixii muxuu ahay makhaldamo waa ilaahay intuu khaldamay asagu iskeen oo hawshii ka xanuunsanaya iyo nin la dhuumanhaya balaayada oo bayana ku istaagtay laba kala baab wey wuxuu ihi sheekhu wacalaa hada xumila xadiidu maaciz bni malik yani in ninka muqirka ah ee wax qirtay iyo xadkii ictiraafka ku sugnaaday ayib in eh, waxaa lagu xambaaray buu hi xadidka maacis lamaa qaala fahallaa taraktumuuhu markii intii la jaldi la rajmiyey dhagixii uu dhibsaday waa kii carahati saxaabiga orday markaasuu hi celiya maacis nabiga ii celiya fa ina alqawma qad qaruunii dadku waa i kadsheene oo taqriir bay igu sameeyeen nabiga ha laigu celiyo maxaa yeelay waxay ii sheegeen tolkay in nabigu uusan idilaynin haddana waa nafti ba iga sii socota dhagaxa iga joojiya nabigan ii celiya lagama dhegaysan jaabiri rag baa ka mid ahaa geesaha loo dhigay aniga shalay soo maraynay in ahaayey halkaas baa nin ku dhuftay degel riti riti dhintay degelkii qalkii baa halkaas dhegta salkeeda ku dhuftan kasu dhacay kadib dhagax baa lagu dilay marka nabigu fahallaa taragtum wuxuu leeyahay hada alxad xaddu maaciz muxuu ku sugnaaday cinda alxanaabila bibayina mise bictiraaf ow bixamlin ictiraaf buu ku sugnaaday ninka muctarifka ee asagu dembiga qirta iskeenayna xadka in lagu ofiyo waajib ma ahayne way banaanayd mar hadday marka shuba timid iqra ka noqosho ah oo weli ha lay celiyo hawshu waa cuslaatay horaana aysan waajib ahayn ba in lagu oofiyey xadkaani shubo weyn baa soo baxday in laga joojiye ah halkaasay xanaabal ku fasireen faallaa taraktumuuhu ayib nimanna waxa leeyiin ma ahe nabiga waxaa galay ishkaal baa galayo wuxuu u qaatay inuu ka noqday iqraarkii marka inuu hubsado istitbaat ba oga dan lahaa saxaabaduna maadaama haddi ninka waxa qirtay xadna lagu bilaabay isagoo maankiisu dhammaystiran yahay waxay u arkeen dhagaxu markuu xanuujiyey oo la xawsaday inuu hade dhawaaqaf labadii naftu waa macaan tahay marka saas ay hawsha ku wadeen waxadiidu aladii qaala asabtu xaddan faaqimhu caleyh fi saxiixayn xadidkii aad garanaysaan wey nabi allow xad baan ku dhacay iga oofi iga oofi maca aahaarin ukhar wa fii sunani abi daawuud axaadi dhowro macnaha ku timid baa jira sunankana u badan wa fii sunani abi daawuuda wannasaa-iy can cabdillahi bni cumara radia allahu tacaala canhuma ana rasul la sl slam qaala tacaafaw alxuduuda xuduudda isu cafiyo isu dhaafa fii maa baynakum inta dhexdiinna ah famaa balaganii min xaddin faqad wajab wixii xadi aniga isoo gara waa waajibay in la oofiyo waxaan laba masaleynu ka reebaynaa famaa balaganii min xaddin faqad wajab waxaa meesha ka bixi xadd lmuxaarib idaa taaba qabla lqudrati calay waa ka baxay famaa balaganii min xaddin faqad wajab waa ka baxay waxaa ka baxoo kale xadd lmuctarif aw almuqir aladi jaءa taa'iban kuma jiro famaa balaganii min xaddin faqad wajab labadaa suuraan ka saaraynaa xuduudda inteeda kale baaqi bay meesha ku noqon ayib waa labadaa suura haddaad aad kula xoog badan tahay waa in laga saaro ayib qaybta dambe ee ninka muqirka ta muxaaribka qur-aanka cadey muran mala inay ka baxayso ayib qaybtan marka muqirka muctaridka bidanbihi jaa taa'iban haddii adugu ku qanca adilada inay ku filan tahay kaafiya fi ikhraajihi fi ikhraaji hadi suura min min alxadiid yakfi daahirkuna waxaa weeye intaas inay ku filan maxaa y takhsiisku iyo taqyiidku khabaru axad waa ku filan yahay lianna takhsiis wa taqyiid waa bayaan naski iyo rafci iyo ibtaal midna ma aha wa hunaak farqi baa u dhexeeya bayna alizaalati walibtaal wa bayna atakhsiisi watabyiin marka takhsiisku iyo taqyiidku waa min jumlati albayaan weeye ma aha min jumlati mxu alibaali wanask ayb wa fi sunan xadidkuna saxiix wey wa fi sunan annasaa'i wabni maaja can abi hurayra radi allahu tacala canhu nabi sal slam qaal xadun yucmalu bihi fi lard khayru liahli اlardi min an yumtaruu arbaciina sabaaxan hal xad oo lagu dhaqmo adduunka lagaga dhaqmo ayaa khayrun liahli ard khayr badan min an yumtaruu arbaciina sabaxan afartan waa beri in loo roobeeyo oo roob uu kala qaadi waayo ummadda waxaa uga khayr badan nabadooda iyo naxariistooda iyo noloshooda iyo amnigooda isku xidhnaanshahooda iyo waxaa uga khayr badan hal xad ay ku dhaqmaan xuduuddu adduunkaa ku kala dega muslimiinta wax ku noqda diinkuwa lagu dhaqmay waa dantaadi soomaalidu marba waxay ku dhanhayaan taladu adaa ku nooleehee iyadoo kuguma noolo waa taladii bay leeyihin adaa ku nool ayada kuma nool waa taladii miskiinka iyo sakaraadka iyade wadaada istu ama reer meel degan jees buu ka tashanayay jees meel deganoo tashaday qoys yaroo tashaday bay kuleeyihin taladaa ku noole iyada kuma nool xuduuddii ilaahay axkaamtiisi maxaa u malayn haddee xuduudda ilaahay axkaamtiisii iyo xuquuqdii ilaahay subxaana wa tacaala adigaa ku noole mooyeen ayad waxba kuu noqon mayso aduu maku danaysan oo maku noolan maku reera raaci aakharna janna maku tegi adduunkana maku badbaadi mayso waa maya labada adu midun dooro wey xadiidku waa xasan xadiid xasana weeye shawaahidna waa leeyahay asaguna sanad saxiixo mawquufu ku yimid walwaqfu huna fii xukmi raf sheekhu wuxuu uhi wahaadaa sidan sidana waxay ku noqotay hal xad oo lagu dhaqmo arbaciina sabaaxan roob wuxuu uga khayr badnaaday lianna almacaasi macaasidii dunuubtu sababun linaqsi risqi irsaaqodoo yaraata iyo adduunka oo marka kuulaada iyo beerahoo ba-ah iyo dalagoo bixi waaye iyo xoolahoo dhali waayo gura dayab oo caanaba laga waayo waxaasoo dhan waxaa keena dunuubtaa keento dunuubtu hadday badato ilaha dhaqaalaha iyaa xidhmahaya irsaaqadaa yaraan qaxar iyo koyl iyo qamaaceer baa dhici waa la burburi ayib lianna almacaasi sababun linaski risqi waalkhawfi min alcadow cadowga in laga cabsado oo lagu dhici waayo o la isku kaajo oo gaal marka la sheegaba ay raggu weysadu ka jabto waxaa keenahaya dunuubtaa keeni fulinimo badanoo ku haysa ma aha adiga wax alla rabbi kugu abuuray waa wax ka yimid macaasida dunuubtaada ruuxu markuu yahay ruux saafi oo qiimo badanoo ilaahay ku xidhan oon dunuubba aan lahayn fara badan aadama dembi lagama waaye waa dhiiran yahay qalbigiisu waa adagya ilahay ba ku xidhan subxana wa tacaala waxaa balbalka keenahayay iyo muxuu ahay kaadida inaanu sii dayno oo meelaan ka soconnay meel loo soco la kala garan waayo oo kulligood rag ay wada hadkaroor noqdaan iyo wadna weyne waa dunuubtii macasida wey ayib <clears throat> waaguu lahaa asheekh amiir shakiib arsalaan soomaalidu waa dad madmadoow oo dhaadheer oo murqadh udhuuban oo aan tabar badan lahayn laakinahum acizatun ashidaau lba's markuu lahaa waxaan umaynaa muusan kuwan hadda arag kuwan hadduu arki lahaa adduunka ilahay kuwa u fulaysan way odhan lahaa kitaabkiisa xaadir caalam islami mujaladka dambe kaga hadlaa somaaliya taarikh yar buu ka bixiya waa nin muarikha oo waddanka maray oo kenya maray oo soomaaliya maray oo adduunka o dhan maray lubnaani ahaa nin aad qiimo badan ah oy saaxiibo ahaayeen sheekh maxamed rashiid rida adiib muarikha islaami qiimo badan markaas buu ka sheekeeyey bambaasi iyo malindi dhulkan oo dhan bu maray ilaa soomaaliya muqdisho dhulkaas dhan bu ka sheekey soomaalida wuxuu dad dhuuman madmadowey bu oon muuqa waaweyn baan lahayn oo inay jaaban baad ka baqi tabar ma hayaan bu laakinahum wuxuu uhi waa aciza waa niman sharaflo isla weyn buuhi ashidaa lba's hadday dagaalamaan waa balaaye bu waa niman dagaalama isla weyn isku kalsoon ayib waaga hore de nimankii hore ahaayeen kuwa hadda jooga la tahay iyagu waxaa martay maslaxada maqaar e baa lagu seexdaa hmm. daqsidantiibu he qurun ugu jira qawaaciddaas ayay ku shaqaystaan mee isha laga leey haddaad tagtaye waa laystiraa yacni amhaashii iyo xikamkii inhizaamiga ahaa iyo isdhiibiddo dhan bay qaateen mhm. amhaasha kale ka soo horjeeda ficnida gobonnimada iyo cizada la isticmaali maayo daad dhiman bay dhihi jireen he dherarka waa la iska duwaa daad dhiman oy naftu kaa socoto dherarka iyo canruurta kaa daran waa la iska hagaajiya adoo marka shariif ahoo nadiif nafta kaa baxdo ninkii qurxi baa lagaa shekeen umaynhaya waa la dilay markii naftu ka baxaysay iyo wuxuu kor halaya xajiyo intii la odhan lahaa in hebel baa madaxa dhulka ku garaacahayay oo raftay suuragal maaha buu taasi anoon taagan oo madaxayguusu habaas lahayn aan dhinta buud kor halya inta nafta iga baxayso inay taariikhda ii gashay hebel markuu dhiman hayay madaxuu dhulka ku rafiyey oo habaas buu yeeshay suuragal maaha dad isla weyn oo qiime lay ahaayeen daye waad baahan tahay bakti looma cunay odhan jiray waad baahan tahay kuwa waa maxay dantahaye danta muxuua ah maslaxada maqaar ey baa lagu seexdaa ma maqasha maslaxada maqaar ey baa lagu seexdaa saa darteed marka waa bayla wax kastaba hadda lagu dayo mashruuc kasta ayaa lagu fuliyaa idan soo gaab iyo cadowga laga boqo iyo gaaloo ku jebisoo muxuu ahay ku marta iyo la aanta iyo faqriga oo dhanba ba waxaa sabab ah ilaahay diinkiisoo laga tagayo dunuubta kamaa yadullu calayhi alkitaabu wasunna sunnada iyo kitaabkaa tusahaya in dunuubtoo badatay iyo macaasidu ay keenaan reer dumay ummad baabaada iyo faqri wa an low istaqaamuu cala ariiqati la asqaynaahum maan hadaqan walow anahum aqaamuu tawraata walinjiila wamaa unzila ilayhim min rabbihim laakaluu min fawqihim wa min taxti arjulihim yacni istiqaama cala addiin waa sababu najaati wasalaama weeye waana sababu risqi iyo khayraadko dhan bay keentaa qur-aanku waa cadday sunnada waa sharaxday ayib إن alcabda la yuxrama min arisqi bidanbi aladii yusiibuhu xadiis saxiixa wey addoonka irsaaqad iyo biil u socday baa laga goyn waxaa looga goynhayaa dembi u gelay awgii maa tawaada snaani xadiis macnihiisu ahaa laba ruux oo isjecel ma kala taga ilaa bidanbin yusiibu axaduhumaa laba walaalaa ama ahlo wada socotay waxaa isu geeyey kala dila ee kala dhuftay iska hor keenaay waa dembi midkood uu galay yani ummadda khilaafkeeda iyo burburkeeda iyo gaaloo ku jabsatay iyo adduunkoo qaxar ka bixi waaye iyo faqri iyo waxaaso dhan ba waxaa keenahaya dunuubtii macaasida keenaysa taamuran ma laha faidaa uqiimat اlxuduudu dahara طaacat اllahi wanaqasat macsiyatuhu faxasala الrisqu wاnnasru war guul iyo nolol labadan baa adduunka la raadiyaa moogta xoogo carab dhaq haddii la helo cadowgaana aad ka adkaato maxaa kaa maqan adduunka sharaf waa intaas haddii nolol adduunya la helo cadowgaana aad ka adkaato wax kuu haray ma uu jiro ilahay baa kuu gargaaray ayb haddii laakiin baahidaadi iyo iyo mxuu ahaye jidinkaadiba la geliyey gaalo oo u n d b iyo mxuu ahay w f b iyo wax la garan waaye u n aada markaad maqasho aada moodiba mxu aha sida ilma aad bayraqi soo ordahay aabbihi hooyadii kusoo baxeen ayb marka gaal la sheegana aad ku kaaji hade waa adduun rogmada reerka asaga reerka tacab baa looga noqon tacab dambaa looga noqonaya fa uqiimat اlxuduud xuduudda haddii la oofiyo oo la jooji daharad waxaa muuqan oo adduunka ka dhex muuqan daacat ullah ilahay ilaa daacay xadku waa culus yahay moogta xadka oofintiisu waa culus yahay ayb marka naftu inay aqbasho i qaadato muslimiintu isku raacay in la oofiyaaye ilaahay bay adeecon ay ka cabsadeen ayb xad marka in la oofiyaaye dad iimaan baa oofiya una hogaansama wanaqasad waxaa yaraan macsiyatu ilaahay cisaankiisii baa yaraan la caasinhayay dadku waa cabsan hayaan mujrimku waa cabsan faxasala markaasa waxaa furmi hirgelahaya alrisqu biil iyo nolol iyo wanasru guul iyo gargaar walaa yanbaqii mana haboono buri shekh mana banaano an yu'khada min azani aw asaariqi aw qaatici ariiq in laga qada ninka zaaniga ah ama midka saariqa ah ama midka wadagooyaha ah iyo waanax wixii lamid oo tuugaya mujrimiin ah maalun maa in laga qaada ma banaano yucatalu bihi lagu dilhayo lagu baabi'inhayo alxad alxaddu xadka lagu baabi'inhayo ma banaana in xoolo iyo laaluush iyo madax furasho laga qaato tuugta iyo mujrimiinta xoolahaasoo lagu sii daynaya ninkii daalimka ahaa iyo ninkii qaatuc dariiqa ahaa iyo ninkii tuugga ahaa iyo ninkii zaaniga ahaa dawladdu taasay bay ku shaqaystaanba ninka waxada midka zaaniga ee lasoo qabtay midka khamrada intuu cab meelaha kudhadhacay waa la xidhahayaa muxuu ahay saaca unbaayaad socotay ama meel xun baa ku kaadiday xoolo keen ganaax yacni waxyaabaha kale ee darrada ah iyo dhaqan xumada iyo anshuxumada kale ee tacsiiraadku ay ka bannaan yihiin waa gooni waxaad ka qanadhay ku taalla laakiin xad ilaahay subxaanahu wa tacaala uu dejiyo zina iyo qaaticu dariiqnimo iyo sariqo iyo wixii la ah khamre iyo qadfi iyo ma bannaan xadka waa la oofin haddii aad tabar weydana shilin ka qadan maysad wey halkaasuu sheeku asagoo hadda la maray laa libeyti اlmaali walaa ligayrihi <clears throat> laga yaaba inuu ku qaydahayo cinda alqudra wayna ka muuqan doonta insha allahu tacala baytumaalku bangiga muslimiintii doodana lacag ka qaadan mayso hawshaas walaa liayr loo qaad maayo waa la oofin ama waa la dayn wey ayb oo markaasi haddaba markuu suuro geli waayo wa hada almaalu lma'kuud maalkani hantida laga qaday buu ganaxa lagu sheegay litactiili lxaddi suxtun khabiid waa xaaraan wuxuu yihi sheekhu aad u liidata suxtu waa shayga boolida ama xaaraanta ah wey khabiid waidaa facala waliyu lamri dalika faqad jamaca fasaadayni cadiimeyn ninka mas-uulkee ummadda maamula hadduu sameeyo inuu lacag ka qaato xuduuddii xaggana uusan oofiyin laba dembi oo waaweyn buu la yimid laba fasaad axaduhumaa kow tacdiilu lxad xadki ilaah oo la bahdilo oon la oofinin weeye wa haanina aklu suxti xaaraan la cuno wey xoolahan waa xaaraan ilan xoolahan aad ka qaatay zaaniga iyo qaaticu dariiqa iyo saariqa iyo qaadifka iyo sharab alkhamriga iyo jaaxidu lcaariya iyo wixii lamid aha dee waa inaga soomar xuduud intay ahaayeen aad ka qaadatay waa xoolo xaaraana muqaabila tacdiil lxad waxaad ku bedelatay oo dhaafsatay xadki ilahi marka aad meesha ka saarto od bahdishay fatarku lwaajibi fataraka alwaajiba dha weligu weliyulamrigii fataraka alwaajiba waajibku xadka in la buu ka tegey wa facala muxarama muxaramna waa sameeyo xaaraan buu cuno xoolu qaatay wey xaaraan ah qaala allahu tacaala lowlaa yanhaahum arabaaniyuun hal laa yanhaahum arabaaniyuun walaxbaaru may ka reebaan rabbaaniyuuntu jamcu rabbani waa ninka caalimka caabidka diinta ku toosan weeyey iyo walaxbaaru fuqahaduba can qowlihim اlإma waaklihim الsuxta hadalka beentay sheegahayaan iyo xaaraantay cunayaan culummada iyo cubaada dadka may kala hadlaan oy ka reebaan labi'sa maa kaanuu yasnacuun kuwaan aamusan iyo kuwuu sameeye waxay sameeyaan la layidhi idan ninka ka taga mxu annahyi can ilmunkar ama ka taga alamru bilmacruuf waa faacil lilmunkari waana taari lilmacruuf wey marba shay munkara ood radin karto kana dhiidhi'i karta dad ka aamusto ama shay waajibood samayn kartay oo macruufood ummadda fari kartay aad ka tagto waxaa weeyaan waxaa tahay faacil lilmunkari baa tahay wa taarik lilwaajibi kii sameey ad isku dambi baa tihiin halis wey qur-aanku dhaqankaasoo ku socdaa oo uu leeyahay ibnu cabaas iyo kheyrkii waxay ohan jireen aayadda ugu daran ee nin wadaada la hadasha waa aayaddan ba yidhahdeen leannahu wadaadkii wanaagga ummadda aduu fari waaye maca alqudra xumahana uu reebi waayo maca alqudra waa faacilun lilmunkari wa taarik lilwaajibaat wey isku dembi baad noqonaysaa لأnnahum kaanuu <clears throat> yaأkuluuna الsuxta min الrishwaةi alati tusama اlbirqiil wa aklihim الsuxtu cafwan ayad kalan ka booda miya ahate wa qaala tacaala can alyahuud rabbi wuxuu ka yidhi samaacuuna lilkadibi beenta niman u dhega wadan weeye ama dhegaysi badan samaacuuntan wafiikum samaacuuna lahum iyo tanay kala qadan wadaaduhu wafiikum samaacuuna lahum taas waxay ku fasiraan oo tafsiirka u fiican waxaa weye in lagu fasiro waxaa jira dad idinku dhex jira u unugul munaafiqiinta iyo gaalada nin muslimo fiican baa jira oo asagu aan munaafiq ahayn nin xunna aan ahayn laakiin wuxuu u liitaa u unugul yahay dacaayaadka gaalada ama dadka xun dacaayadooda saasaa la yidhi waa la soo boodi baa la yidhi b b c baa maanta intaa sheegtay heblaha meeshan ka soo booday kanay noqotay waa miskiin daciifa wey wadnaha loo dhaafahaya muxuu ahaay wadnaha garka soo goosanaya waa ruuxanhaya wa fiikum samaacuuna lahu waxaa idinku dhex jiro qolyo u dhegawaadan u nugul dacaayaadka iyo wararka munaafiqiinta ama gaalada ee ma aha kuwo u basaasa oo ayaga sirta ururiya u geeya idinku dhex jiraan macnuhu ma aha culamo martay waa jira laakiin tafsiirka fiican tafsirka kala wey ee shekh islam rajaxay iyo ibnu qayim ma aha waxaa idinku dhex jira niman wararka u ururiya oo xogta u qaada munaafiqiinta iyo gaalada u geeya oo markaa munaafiqiin laga hadlayo ama khayrkoodba laga hadlayo ee waxaa weeye waxaa idinku dhex jira muslimiin fiican ama roon laakiin waxay ku aafaysan yihiin waxay u nugul yihiin dacaayadda iyo dhibka iyo hanjabaadda galaw ay sheegta inay isku kaajaan ay muxuu ah, ay ku wareegaan ay saamayso waa ta inagu badan maanta maanta waxaa aada inagu badan assamaacuun assamaacuun ba aad inagu badan oo nin kasta wuxuu u nugul yahayba hawlahaasi gaalada ay sheegto ama mujrimiin sheegaan ama falalkooda ninkiis wadnaha loo dhaafahaya saasay noqotay haddaa la isku laabahaya haddaa la kala tuurahaya adduunku waa baaba'haya wadaadahan meelay galaan baa la waayhaya waana la isgaabiyo ninkas duurkiis ha galo ayib adiga markaas xoogu b b c dhegeysto waxay akrinaysay iyo jaziire iyo waxadhihi tan adduunkan waaba socdaay xaggeed u carartaa xaggeed qabataa marka wafiikum samaacuuna lahum waa badan yihi tif wey haddaan wana wada la wada ahayn wuxun baynu kaga jiraabay ila tahay nasal allah asalaama <coughs> samaacuun kadib beenta kuwa dhagaysi badan weeye ama isticmaalo ku shaqaysta ama u nugul akaawan lisuxti xaaraantana cunid badan yahuud baa laga hadlahayaa liannahum yahuudi kaanuu yaakuuna suxta min arishwa laaluushka iyo gunnada ay qaadan jireen cuni jireen allatii taasoo tusamaa hadda lagu magacaabo albirtiil curfiga waxa la isticmala ka hadasho wey ayib haddii wixii la bedelay oo magac kale uu la baxay magacay ummadda hadda u taqaana inaad u sheegto wey ilaan tabiyinkii diintaa keenahaya magac waa hore ahaa oo boqol sano ka hor la isticmaali jiray oo dadku aysan garanaynin ba haddaad maanta o dhan ka hadasho de la fahmi maayo yani waxaan xaaraamta hadda magaca loo yaqaan inaad tabata lagaa rabaa ood mustalaxaadka wax bedesho tadwiir mustalaxaat baa lagaaga baahan yahay tabdiiluha baa lagaaga bahan yahay hadduu curfiga isbedelo ma yatacaarafu calayhi الnaasu اlyawm waa inaad ummadda ugu sheegto curfiga ad kula hadasho